الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ikhwatii fillaah maanta oo ah maalinkii afaraad uguna dembaysay muctamarkan tobanaad ee ururada islaamiga skandinafiyanku ay ku bahoobeen waxaan hadda wada qaadan doonaa hadduu abba idmo muxaadaradii labaad ee maanta cinwaankeeduna uu yahay islaamka iyo mustaqbalka aadanaha waxaana noo soo jeedin doonaa sheekh mustafa xaaji ismaaciil markaa sheekha waxaan leeyahay fal yatafadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد أن موضوعا كصاف سن إسلامك iyo mustaqbalka bini aadamka oo dhan waa mowduuc runtii muhima dacla ballaadhan oo keensanaya inaynu waxyaabo badan ka hadallo inaynu ka hadallo aynu hadda joogno iyo muslimiinta islaamka sidee xambaarsan iyo nooca ay yihiin keensanaysa cadowgooda iyo nooca uu yahay keensanaysa cadowgooda iyo waxa uu hayo inaynu wax ka sheegno keensanaysa muslimiinta iyo siday mar labaad u kici karayaan inaynu wax ka sheegno keensanaysa islaamka iyo muqawamaadka ku jira ee keenaya inuu bashariyada hogaansado hoggaamiyo keensanaysa adilo tiro badan inaynu raadinno oo min alkitaabi wasunna iyo min altaariikhi walwaaqic labadaba ah mowduucu markaa aad buu guda ballaadhan yahi wakhtiguna wuu yaryahi waxaan u malaynayaa adilo malaa kaafi noqon kari lahayd wakhti badan inaan akhriyaa inay agtayda taallo laakiin uun dhibta igu badan hadday haysata waa dhibta wakhtiga iyo waxaan soo urursado aan islahayn waxaan isku dayi doonaa markaasi mukhtatafaat inaan tiltilmaamo weliba aan xoogga saarayo muslimiinta iyo siday u kici karaan ee dunidan u hoggaamin karaan yacnii qiyaadada bini aadamka say mar labaad ugu soo noqon karayaan awalan marka la yidhaahdo mustaqbal ha laga warramo mustaqbalku haybku ka mid yihi waxa soo socda waa waxaan la ogeyn ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyay qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlأrdi اlغayba إila اllah wma yashcuruuna ayaana yubcaثuun man fi الsamaawaat iyo wاlأrd ma oga ba alla yidhi subxaana wa tacaala haybka haybku sidaynu naqaano midi waa hayb muطlaqo aan cidna ogaan karin qiyaamaha iyo siduu dhacayo iyo wakhtigu dhacayo iyo arrimahaas ilaahay rususha iyo malaa'igtoona looma sheegin wakhtigu dhacayo qaybka qaarkood waa miduu ilaahay ambiyada u waxyoodo oo u soo sheego ama xilliga soo socda sidee wax u ekaan doonaan oo aynu odhan karno waa qayb nisbiya oo insaanku mararka qaarkood uu isku dayo inuu wax ku ogaado horta waxaa jirta sidiisaba insaan mooyaane wax kaloo mustaqbal ka fakeroo joogaa ma jiraan insaanku waa waxa qudha ee waxa ka maqane ay ku hayaan warwarka tirada badan leh berri maxaa la cuni berri maxaad yeeli saa dambe say noqon carruurtu markay waaweynaato xaggaad geyn maalan xooluhu neefka xoolihii markuu dhargo jirjirku isaga fadhiistaa waa calanaqsadaa lodu isma tidhaahda cawsii googo aad berrita cunto aad halkan sii dhigtid laakiin waad iska fadhiisataa markay dheragto waa insaanka ka warwarka badani uu ku hayo mustaqbalkani muxuu noqon doonaa suuu ekaan doonaa laakiin mustaqbalka in la odorosaa yacni soomaalidu roobka ay yidhahdaan roobkaa odoros ama hilaadi waxaad qiyaasaysaa un bitajribatik waxaad ku eegaysaa bal halkuu ku da-ayo inaad garato ama inta uu jiro inaad garato si haddii aad ugu baahato aad u guuri karto ama aad caynkaasi u eegi karto waxaan leenahay mustaqbalka bini aadamku inta badan masaadirta masaadir alcilm ay mustaqbalka u adeegsadaan malaha saddex qaybood meelahaasi isugu jirtaa qaybi waa baatil oo iyada waxba kama soo qaadayno waayo waa qaybtan ah in la xidigiyo ama la faaliyo ama la fooxiyo ama gacmaha la yidhaahdo waxa ku qorqoran baa la akhrinayaa ama sixir iyo curaafo iyo wax la sameeyo waa wuxuu basharku muddo aad u badanna soo isticmaalaya ilaa maantana la isticmaalo weliba dadka ugu badan ee isticmaalaa waa dadka ugu baqaha badan le haybka waa taliska dadka siyaasiyiinta ah iyo majaalista siyaasiga ah iyo madaxweynayaasha iyo kuwaasi dunida qal inaad hesho guri madaxtooyo aan faaliya joogin walaa kacadna ku dheh ma jiro dunida guryaha madaxtooyooyinka iyo meelahaasi meel aan in badan looga fakerin faaliyayaal iyo dad ka warrama mustaqbalka iyo siduu u dhici doona iyo waxaas laakiin waxaan leenahay isaga fi shariica jumlatan wa tafsiilan oo baail waxba isaga markaa kama tilmaamayno masaadirta qaarkoodna waa masaadir danniya ah waa wax lana asiibi karo lana gafi karo masaadirtaasi waxay ku salaysantahay kow ru'yada dadka saalixiinta ee mubashiraadka uu nebigu ku tilmaamayay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ama ru'ya alambiya iyo tafsiirkeedu iyadu waa wada xaq waxay ku saabsiisantahay mima fii ahli اlkitaab kutubtooda waxa ku qoraa ee mustaqbalka ka warramaya xadiiثu can bani israa'iila walaa xaraj waxa ay ku saabsiisan tahay waxay u yaqaaneen maanta addaraasaat alcilmiya wاlistinbaaط in la daraaseeyo waxa soo socda iyadoo lagu daraasaynayo sunanka kowniga ah yani mujtamacaadku siday isu bedelaan factoriska xukumo mujtamacaadku inuu isbedelo dhaqaaluhu siduu u kaco factoriska xukumo dhaqaalahani inuu kaco yani waxay ku tilmaamaan sunanka waa masaladuu horseedka ka ahaa sheekhii la odhan jiray ibnu khalduun ilahay u naxariiste gaalada intan dambe fanniga kan ka warantaa hegel iyo markis iyo waxaan dambe waxaa ka warrama oo dhammina waxaad moodaa un inay istimbaadayeen aragtidii uu ka tegay sheekhaasi la odhan jiray ibnu khalduun fii cilmi اlijtimaac waa masale ku saabsiisan in la eego maadigii tegey iyo xaadirka jooga waayo mustaqbalku wuxuu ka dhalanaya unbay idhahaan labada tan wixii tegey iyo waxa jooga waxay dhaleen ayaa inta badan mustaqbalka ah marka labadan haddaad si fiican u daraasayso waad yaro odorosari kartaa war sidee u ekaanaysaa waxaan soo socdaa masalada saddexaad iyadu waa masderka yaqiiniga wuxuu sheegay waa alkitaabu wasunna waxyigii ugu dembeeyey nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh loo soo dhiibo wixii uu sheegay wax badan oo qeybka ka midana wuu ka warramay hadday tahy fitanka dhici doona hadday tahy qiyaamaha iyo saaca ashraatu saaca iyo calaamaadka ay leedahay hadday tahay nubu'aad tiro badanoo nebigu uu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in waxaasi dhici doonaan waxaasi sida noqon doonaan kani sida noqon doono waxaasoo dhan wuu tilmaamay oo maalan in masiixi dijaalu soo baxay khawaariji soo baxayso iftiraaqu umma ummaddu inay qaybsami doonto masiix ibnu maryam inuu soo noqon doono mar labaad soo degi doono mahdi inuu iman doono wax badan buu nebigu ka warramay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh mowduucan waxaad moodaa si ballaadhan u faahfaahsan doctor safri alxawaali inuu ka warramayo insha allah qofkii balballaadhan uga baahnee uu noqdo waxaan leenahay innagoo isku dayayna bal inaynu ka dhimbiil qaadanno waxyaabahaasi ayaynu isku dayeynaa bal mustaqbalkan aynu sheegayna inaynu waxuun ka nidhaahno iyo suuradda uu yeelan karo iyo waxa ka soo bixi kara bashariyadu maanta marka aynu dib u eegno muslimiintu waa mustadcafiin waa dad laga xoog batay wax kastoo ay lahaayeen la bannaystay masiixiyiintu waa mutakabiriin waa dad ay khadrasa ku jirta iyo kibir iyo qooq iyo adduunka tooduun inay ka socon karto yahuuddu waaba libaaxeeyeen iyagu oo waxa u muuqda waxay doonaanna inay cuni karaan waxay doonaanna inay bannayn karaan qaanuun caalamka ka mid oo yaallaana inaanu qaban karin taariikhda bashariyada intan dambe aynu naqaanana inta badan saddexdaa kooxood baa qora siduu al-ustaad maxamed qutub uu tilmaamayo muslimiintu wadcigan ay ku nool yihiin waa waxay muddo dhexlayeen khilaafadoodii way duntay oo waa la gumaysto cuhuud isticmaaray soo galeen oo maskaxdaa laga gumaysto aqoon iyo wax walba waa loo yeedhiyey oo takhalluf teknolojiya ku dhacay oo aada bay dib ugu dhaceen oo aragti cilmaaniya oo diinka fogaashiyabaa ku soo korodhay oo aada ugu faaftay oo waxaa la gaadhsiiyey xad ay islaamnimada min baciid kaga sugnaadeen meel aada u durugsan iyaga wadcigoodii saasuu u egi inkastoo haddana aan leenahay saynu arki doono doonno nusuusulwaxyi waxay sheegaysaa alumma alislaamiya inay bukooto inaanay dhimanin alumma alislaamiya taariikhi alxadaaraat waxyaabahay kaga gedisantahe waxaa ka mid ah way bokootaa ma dhimato waanay bogsan kartaa waana masaladaan ku socdo inaan tarkiiska saaro ama in badan aan ka warramo ummadda reer galbeed technology waa horu mareen laakiin haddana waa khawa gaajo iimaaniya hayso ah gaajo talla ku dhacda bini ta ugu xun meeluu qofka bini aadamkii ka gaajoodo qalbiga ugu daran ruuxdu inay gaajoota ugu daran walidaalik baa aqoon-yahanadoodii qaar ka midii in badan waxay odorosayaan inay dumi doonaanba maalan casriga kan taarikhyahankooda ugu macruufsan arnold toynbe toynby ninkii la odhan jiray ingiriis oo ka mida ah nimanka yani mukhtasar daraasati taariikh ayuu leeyahy kitaab la yidhaahdo oo aada u weyn oo uu kaga warramayo ilaa iyo in ka badan baan rajaynayaa labaatan iyo toddoba xadaaradood oo dunida soo maray buu taxliilinayaa wuxuu adrosayaa inuu la soo bixi karo asbaabaha keena inay xadaaraadku dumaan ama dhacaan maqaayiista haddii mujtamac qaataan inay kacaan oo kor soo noqdaan aragtiyihiisa waxaa ka mida uu qoraya uu leeyahay marka loo eega buu leeyay cuduradan akhlaaqiga ku dhacay mujtamaca uu isagu ka tirsan yahay iyo fawaaxishtan iyo khamrigan iyo zinadatan iyo waxaan faafay waa mujtamac dumaya buu leeyahay waa mujtamac maxay dumaya oo hoos aada ugu sii socda ee rag badanoo iyaga ka midii waxa u muuqda in waxa kane ay dumayaan amase mujtamacaadkan inay dhulka ku sii socdaan waxa aan se rabaa qaybta ugu badan mawduuceenna kan inaan kaga waranno mujtamaca muslimka ah iyo kobacitaankiisa iyo say u suurtagaltay inuu kobco iyaga khalinxiraafku inuu dumayo waxaa kaaga filan intixaarka iyo isdilku sida uu u badanyey waxaa kaaga filan idmaanka iyo adhagshanka iyo mukhadaraadku siday ugu badan yihin waxaa kaaga filan iimaan la'aanta iyo caqiida yarida ikhtilaafaadkuu ku sii badanaya maalin walba diin cusub qaar haysta ka soo dhexbaxayaa say ugu badantay waxaa kaaga filan dhakhaatiirtooda ugu badani iyo musixaadka caalamka meelaha waalida ugu badanee lagu daweeyaa inay iyaga yihiin waxaa kaaga filan inhiyaaraadka iqtisaadiga ah ee socda horena u soo socday ee ku jira meel aan waxba laga qaban karin in musakanaatu lagu mudmudo mooyaane waxaa kaaga filan dabaqaadku sida ay u abuurmeen qaybo ka midii waa dumeen oo shuuciyaddii intaha amruha waxaan qabaa ra'samaaliyaduna inay daba socoto kastoo is leedahay shuuciyaddii baad ka guulaysato waad xoogan tahay inaanay iyaduna wax badan ka dambaynaynin laakiin islaamkani inuu mar dambe soo noqdo siday u eg tahay siday baciid u sidee baa bini aadamku ugu baahan yahay see loo filaya iyada oo haddana aad arkayso in mujtamacii muslimkaa uu liito cadaadiska lagu hayaa inuu tiro badan yahay qur-aankana ilaahay uu ku tilmaamay qoladan galbeedku ama nasaaraduna inaanay furso ku ogolaanaynin oo macrakadu inay mustamira noqonayso maa yawadu aladiina kafaruu min ahli kitaabi wala lmushrikiin an yunazla calaykum min khayri min rabbikum khayr ba idinku soo degay inaanay rabin walan tardaa canka alyahuuda wala nasaara xataa tatabica millatahum walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yuruduukum can diinikum in istaطaacuu iyadoo dagaalkan sida mustamiru iyo tamarina aanay jirin siday suurtagal u tahay waxaan rabaa bal adilo inaynu wax ka tilmaamno adilada tan waxaan u qaybinaynaa kow mujtamaca muslimka ah waxa ugu weyne uu rumaysan yahay ama masderka yaqiiniga ee daliilu ka qaata waa qur-aan iyo xadiid kow waxaan tilmaamaynaa qur-aan iyo xadiid maxay ka sheegayaan mustaqbalka muslimiinta waxaan kaloo tilmaamaynaa muqawamaadka soo kicista ee inoo yaalla maxay yihiin maxaa mu'ahale ee lagu odhan karaa dadkani waa dad soo kacayna soo socda asxaabul ya'siga kama mid nihin mujtamac badan waxaad mooddaa inay quusteen laakiin horta waxaad ogaataa fitanka iyo ibtilaa'aadka iyo imtixaanaadku iyo ixbaaطaadka dumitaanka dadka ku dhaca maadigoodii iyo khaybaatul amalka dadka ay dad badan ku dhacaa ummadaha nool inay soo noqon karaan wax tirtira maaha ee waa munabahaadkeene inay keensato inay ummaddu samayso almuraajaca inay dib isugu noqoto walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya waliyabliya allahu ma fii suduurikum waliyumaxisa ma fii quluubikum wallahu caliimun bidaati suduur ama ilahay wuxuu leeyahy in yamsaskum qarxun faqad masa alqowma qarxun miluh wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waliyaclama aladiina aamanuu ilaahay waxa uu tilmaamaya haddii bela idin haleeshay baa la leeyahay iyagaba beledu waa haleeshaa maalmaha noloshana waan kala bedelaa baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxaan sidan loo yeelay in dadka mu'miniinta ay gartaan iimaan laga helo iyo inuu ilaahay shuhada ka qaato oo dadka mu'miniinta ahee mansilo aan si dhaksaa ah ama fudud lagu gaadhin mujtamacaadka qayb ka mida ah in ilaahay gaadhsiiyo wayattakhida minkum shuhadaa waxa kaloo ilaahay leeyay subxaana wa tacaala wallahu laa yuxibu الظaalimiin markay dhibtu muslim ku dhacaysa sida tan maaha daalimku aan jecelay baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala ee wuxuu ilaahay leeyay wayattakhida minkum shuhadaa waa maqsad sharci oo ilaahay rabo inuu mujtamaca kan dad shuhadaa ka dhex saaro iyo waliyumaxis aladiina aamanuu iyo wayamxaq alkaafiriin maxaa meesha ka muuqday ku jira waxaa ka muuqda masaa'il iska fudud haddaynu si fudud u eegno kow jaanibka gaaleed iyaga waxaynu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa sunno inuu ku dhaqmo ah inuu u kaadiyo am xasiba aladiina yacmaluuna asayi'aati an yasbiquuna sa'a maa yaxkumuun laa taxsabanna aladiina kafaruu mucjiziina fi اlأrض wama'waahum الnaar wabi'sa almasiir laa taxsabanna allaha gaafila cama yacmalu الظaalimuun inama yuؤahiruhum liyowmi tashkhasu fiihi اlabsaar ولا يحسبن الذين كفروا sabقوا إنهم lا يعجiزuun وأعdوا لh ma اsتطعتم ilahay wuxuu inoo tilmaamayaa sunno sunankiisa ka mid oo la ydhaha sunaة الإmhaal gaalada inuu kaadiyo dabeetna ilahay wuxuu leeya وlaa يحسabana الذiina kafaruu sabqوا marnaba yay u malaynin baa ilaahay leeya kuwa gaaloobay inay iga dheereeyeen inay iga baxsan karaan marnaba taaha u malaynina walaa yaxsabana aladiina walaa taxsabana aladiina labada qiraba waa soo aroortay in la leeyay nebi moxamed salawaat ullahi wasalaamu calayh iyo dadka mu'miniinta ha u malaynina gaala inay iga dheeraynayso iyo in la leeyahay gaalayay u malayni naftoodu inay iga dheeraynayaan baa ilahay yidhi subxana wa tacala inay iga baxsan karaan ilahay wuxuu ku gebagabeeyey innahum laa yucjizuun waa jumla ismiya adawaati tawkiid wadata ilahay wuxuu leeyahy innahum laa yucjizuun ima cajsi gelin karaan haddana aayadda ku xigta ilahay wuxuu yidhi waaciduu lahuma istaطactum min quwa oo muslimiinta laga rabaa in la itixaamo idan waxaan leenahay sunnat اlihmaa inuu ilaahay u kaadiyo gaalka waa sunno kaadinta gaalada xikmadda ku jirta waa dhowr shay kow muslimiinta in la imtixaamo in la tamxiisiyo safkooda la kala saaro in shuhado laga soo saaro dad shahiidiin ay soo baxaan iyo halka muslimiinta laga rabo shuhado jannada boosas ka mida inay gaadhaan gaalada lafteeda qaar baan weli booskoodii naareed gaadhin ee la rabaa in iyaguna boosaska naareeda loogu tala galay ilaahay ku cadaabaya inay gaadhaan waa sunno imhaalah oo ilaahay subxaana wa tacaala u kaadinayo sunnada tan natiijadeedana ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala natiijadu waa maxay ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili اllah fasayunfiquunaha ثuma takunu calayhim xasra ثuma yuglabuun wاladiina kafaruu إilى jahannama yuxsharuun ha hiya natiija sunnada tan ilaahay wuxuu sheegay natiijada ka dambaysaa inay tahay ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllah kuwa gaaloobay baa la ilaahay yidhi in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiil اllah kuwa gaaloobay hantidooda iyo maalkooda iyo awooddooda iyo tamartooda waxay ku bixinayaan inay jidkan joojiyaan baa ilaahay yidhi maantana dunida waa wada ogtiin waxaa hanti iyo shir iyo maamul iyo waxaan lagu bixinayo in islaam la joojiyo ma aha in terrorist la joojiyo in islaam la joojiyo ilaahay wuxuu yidhi fasayunfiquunaha waa bixin doonaan uma takuunu calayhim xasra dabeetana haddana way ka qoomamoon doonaan uma yuqlabuun baa ilahay yidhi welibana waa la jebin doonaa ha hiya natiija waa qasab natiijadan in la gaadho baa ilaahay leeyahy kaasi waa adduun aakhirana ilahay wuxu uhi wاladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun kuwa gaaloobay jahannama lagu soo xaadirinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إلهي wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala maanta mujtamacaadka noole ee muslimka inhizaamka iyo jabku halkuu ka gaadhay rabu الsamaawaat dad baa kaga kalsooni badan duwal maanta dunida jooga waana wax lala yaabo rabu الsamaawaati wاlأrض khaaliqii kownka lahaaba in qof muslimi uu kaga kalsooni bato duwal maanta joogaa waxay sheegayaan ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi lan yaduruukum ilaa adaa wan yuqaatiluukum yuwalluukum اladbaara uma laa yunsaruun ha hiya natiija lan yaduruukum ilaa ada idinma gaadhsiinayaan dhib kale waxoogaa adyad iyo dhiba mooyaane baa ilaahay leeyahy in dhiba mooyaane wax kale idinma geysan karaan isti'saal ha lagu sameeye ha la dabargooyo waxaas waa sheeko waayo alraxmaan الraxiim baa wuxuu leeyahy lan yaduruukum ilaa adaa dabeetana ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wain yuqaatiluukum yuwalluukum اladbaar hadduu dagaalku dhab noqdo muslim iyo gal rasmiya loo kala baxo annatiija waa yuwalluukum اladbaar ilaahay wuxuu kaloo leeyahy uma laa yunsaruun cidina u gargaari mayso waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo war mustafa maad riyoonaysa ma dunidan b fifty twoga laysku garaacaya wax lagu fiiqayaana aanay jirinba iyo ragga necler wibanka haysta iyo raggan baad leedahay iyo muslimku waa ilaahay wuxuu qur-aanku ku yidhi kataba allahu laaglibanna ana warusulii in allaha qawiyu caziiz waxaa laakiin iska muuqata taariikhdu waxay taariikh u tahay in la daraaseeyo waxay taariikh u tahay in cibar laga qaato waxay taariikh u tahay inaad eegto muncatafaati taariikh iyo islaamku siduu u kacay iyo siduu u dhacay islaamka ilaahay nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo qof qudhaa buu soo diray qof qudhaa dunidoo dhan ka guulaystay waa rajul waaxid dabaabad iyo kaare iyo midna ma wadan iyo b fifty two tona keli buu ahaa wuu guulaystay muddo intee leeg labaataneeyo sano labaataneeyo sano miyay badantah saddexiyo labaatan sannadood buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wax waday wuu guulaystay haddana muncataf kalaa dhacay oo ridda baa yimi caalam alislaami magaalooyinkii ku yaalloo dhami waa ridoobeen saddex magaalo mooyaane maka madiina iyo طaa'if nin quraa ilaahay u ku bixiyey abi bakar la idhaahdo radia allahu canhu abi bakar sannad gudihii ayuu jasiiradii islaamku uu deganaayo o dhan islaamnimada dib ugu soo celiyey muddo saddex sannadoodana labadii dowladoodee dunida ugu waaweynaa buu ku jebiyey intuu dagaal la galay taarikhda balqiyaas intay leegtay sanadkii labiyo tobnaad ee hijiriyada asxaaburiddu ka takhallusay labiyo toban ilaa shan iyo tobanna labadii dowladood ee waaweyn ay dunida laga takhallusay shan iyo tobankii hijiriyadu waxay ahayd wakhti muslimiintu ay dhulka la dhaceen labadii dowladood ee dunida waagaa ugu waaweynaa oo yay ahaayeen dadka dhulka la dhacayay xafna koox yar oo baadiyaha carbeed ka yimi iyo tuulooyinka carbeed koox yar oo saddex saddex kun oo qof dagaal ku gasha muqaabil laba oo kun ay ka soo horjeedaan natiijadu inay sidan noqonayso waxaa idinkaga filan qur-aanka ilaahay subxaanah wa tacaala waxa uu ku tilmaamay qisas buu ilaahay inooga warramaya ilahay wuxuu qur-aanka ku leeyay ina fircawna calaa fi lard wajacala ahlaha shiyaca yastadcifu طaa'ifata minhm yudabixu abna'ahum wayastaxyii nisaءahum inahu kana min almufsidiin ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين إلهي وحي نوت الماما يا نين هراقوقي oo basharka ku kibray oo caalamka oo intii uu ka telinayay qabsaday oo yidhi ana rabbukum اlأclى maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga ahayn garan maayo oo dad dhan ku xukumay rag inaanay dhalin oo faalayaashiiyo kuwii wax sheegsheegay ay yidhaahdeen wiil yar baa shaqo kaa qaban doona oo yidhi maxaaba layga qaban maan reerkaba ilmo u diido fircawn oo xooggiisii ugu badnaa wata ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxa aan doonay inaan ku galladaysto kuwii la dullaystee la istidcaafsaday oo aan ka dhigo a'imma duul hoggaamiyeyaal dunida u noqda iyo kuwa dhaxlaya dunida tan waxa aan doonay baa ilaahay leeya inaan gacanta u geliyo dhulka waxaan kaloo doonay baa ilaahay leeya inaan fircoon tusiyo iyo haamaan iyo ciidamadoodoo dhan wixii ay ka digtoonaayeen haadihi alqadiya u fiirso waa dowlad dhan oo madaxdeedii casaakirteedii wixeedii oo dhan isku raacday inay la dagaalanto wiil yar ilaahayna wuxuu leeyahay anna waxaan doonay inaan fircawnna dhigo reer banu israa'iilla u soo saaro muuse hooyadii baa umushay dabeetana waa la cabsooto hooyo meel ay ilmihii dhigto ilaa zabaaniyadii baa raadinaysay dadka gowracaysay ilmaa la waayey dunida meel laga dhigo ilaahay baa qalbigeeda wuxuu ku ridoo loo sheegay ilmahaaga iska nuujisoo hayso haddaad ka cabsootana baa la yidhi badda ku tuur tacbiirka u fiirso geeray kala cararaysa iyanaan fircoon gacanta ku dhigin ilaahay wuxuu yidhi iska nuuji naaska baquhu markuu kuu yimaadana badda dhig baa la yidhi badduna waa meel geeriyoo dhammi ku eegan tahay ilaahay wuxuu yidhi haddana subxaana wa tacaala muuse intaa lala baxsade meel la geyn maayee fircoon intaan u geeyo ayaan raqma anfihi gurigiisa ku korin doonaa dabeetana gurigiisa gudihiisa lagu badbaadin doonaa wiilku rabaadinayey dowladdii iyo ciidankii iyo askartii iyo wixii raadinayey muuse oo dhan ilaahay wuxuu qadaray in la yidhaahdo muuse badda ha lagu rido weliba raqma anfi fircawn fircoon gurigiisa ha ku barbaaro fircoon wax ha siiyo oo ha quudiyo oo guriga boqortooyada ha ku barbaaro waxaan leenahay marka ilaahay subxaana wa tacaala biyadihi اlkown marka koowaad muqawamka koowaad aan rumaysanay inuu isbeddelku ku imanaya waxa weeyaan maalik اlmulk qofka ku tiirsan baa guulaysta ilaaha kownkan oo dhami gacantiisa ku jirto cidda raacsiisan baa guulaysata shayga labaad aan tilmaamaynaa wuxuu yahay mubasharaad baa ilaahay qur-aanka ku sheegay ah in la guulaysan doono haddaan soo kale horu mariyo bashariyada tan mustaqbalkeedu inuu islaam noqon doono waxa caddaynaya koowaad waxa weeyaan kow islaamku wuxuu xadaaraadka kale iyo wixii soo maray oo dhan kaga gedisan yahay kitaabkiisii iyo sunnadiisii baa maxfuuda ah oo aan marna lumin kitaabkiisii iyo sunnadiisiibaa maxfuuda ah. taasi waxay sababtaa mar kasta isagoo sidii uu ilaahay kaga yimiyo in la heli karo aan qabash lahayn oo nadiifa ah. qur-aanka iyo sunnada maxfuudkii waxay sheegayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka ku tilmaamaya kow fii suurati nuur ilahay wuxuu leeyay wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlardi kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shayئa wman kafara bacda dalika faulaa'ika hum اlfaasiquun wacd اllah rabbulcaalamiinkii kownkao dhami gacantiisa ku jirtay baa wuxuu leeyay waxaan yaboohay kuwa iimaanka laga hele idinka idinka mid ah ee camalka wanaagsanna sameeya inaan dhulka kan dhaxal siiya baa ilaahay yidhi sidii kuwii horeba loo dhaxal siiyey waa yabooh ilaahay ballan qaado waxaan kaloo yaboohay baa ilaahay leeyahy inaan makan siiyo tamkiinku yacni waa inaad tasarufkiisu gacantaada uu kuu galo waxaan kaloo yaboohay baa ilaahay leeyahy diintooday raallida ka yihiin aan raalliga uga ahay inaan tamkiiniyo iyo baqahooda dabadood inaan nabadgelyo siiyo waxaa baqa iyo cabsi ku jiro o dhan inaan nabad ku beddelo sharطi waaxida yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shayئa waxaa kaloo ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahy alam tara kayfa daraba allahu maala kalimata طayiba kashajaratin طayiba asluha haabit wa farcuha fi الsamaaء tu'tii ukulaha kula xiinin biidni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ilaa iyo laga soo gaarhaya aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamayo faama zabadu fayamkutu fi lard waama maa yanfacu nnaas ilaahay wuxuu tilmaamayaa islaamku inuu xaq yahay xaquna inuu waarayo xaquna inuu waarayo inaanu tirtirmaynin waxa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya xaddulistiftaax marka ay gaadho ee ay gaadho in basharku kala baxo ee ay gaadho in la yidhaahdo wada joogi mayna cid baa baxaysa ilaahay wuxuu qur-aanku leeyay wastaftaxuu rusul baa ilaahay ka soo warramay ummadihii iyo rusushii iyo dadkii waxay kala yeeleen mowdiculistiftaax markay gaadha ilaahay wuxuu hi wastaftaxuu وkhاaba kul jabbaar caniid min waraaئihi جahannam wayusqى min maaءi صadiid nusuusta shareecadu markaynu isu geyno waxay sheegaysaa mujtamaca muslimka ay hadduu kitaabka iyo sunnada qabsado inuu isagu guulaysanayo waxa ay sheegaysaa ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamaya saddex aayadood oo kitaabka ka mid ah ayaa ilaahay wuxuu leeya yuriiduuna an yudfiuu nuur اllahi bafwaahihim waya'ba allahu ila an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiini اlxaq liyudhirahu cala diini kulihi walow kariha almushrikuun fii suurati tawba fii suurati اlfatxi ilaahay wuxuu leeyahy huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiini اlxaqi liyudhirahu cala اddiini kulih wakafaa biاllahi shahiida fii suurati safi ilaahay wuxuu ku leeyay yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiini اlxaq liyudhirahu cala اddiini kulihi walow kariha almushrikuun ثalaaثa suwar min kitaab illaah ayaa intaba waxa ilaahay ku caddaynaya uu leeyahy waxa ay rabaan laba aayadoodoo ka mida ilahay wuxuu ku tilmaamaya waxa ay rabaan inay demiyaan ilaahay nuurkiisa ilaahay baa se diiday inuu dhammaystira mooyaane walow kariha alkaafiruun iyo walow kariha almushrikuun baa ilaahay leeyay waa iskaga mid walow kariha alkaafiruun dabeetana labada aayadoodba markii ilah yidhi walow kariha alkaafiruun labada aayadooda ku xoga waxaa alla tilmaamaya huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diin اlxaq saddex aayadood oo macnaha wada sheegaya saddexda suuradood ku kala jira waxaa alla tilmaamaya subxaana wa tacaala risaaladan islaamka ah inuu ilaahay kor marinayo haddaanu weecdo nusuusta ku saabsiisan xadiidka nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa ku filan inaan soo qaado uun saxiixada albaani sheekh ilalbani raximah ullah kitaabkiisa saxiixada ah baabka koowaadee kitaabkaasi ku qoran wuxuu ka dhigay almustaqbalu lilislaam dabeetana wuxuu ku soo arooriyey in shan xadiid gaadhaysa amase ka badanba wuxuu soo qaatay aayaadkan aynu akhriyaynay aayad kamid mid a ah. saxiixu muslimka waxa ku yaala nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi habeen iyo maalintu tegi maayaan laa yadhabu alleylu waannahaar xataa tucbad allaata waalcusa habeen iyo maalin dhammaan maayaan ilaa laata iyo cuze waa laba sana maay carabtu lahay dib loo caabudo mooyaane caaisha ag fadhidaa waxay tidhi yaa rasuula allah in kuntu la adun anigu waxaan moodayay bay tidhi markii ay soo degtay aayadda tan odhanaysa huwa aladii arsala rasuulahu biاlhuda wa diini اlxaqi liyudhirahu cala diini kulih walow kariha almushrikuun in arrinkaasi uu dhammaystirmay baan moodayey ee maxaa soo celinaya in laate iyo cuse haddana dib loo caabudo yani waxay leedahay islaamkii waa kan guulaystay qur-aanna wuu soo degay saa sheegaya maxaa dib u soo celinaya qadiyadda tan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam inahu sayakuunu min dalika ma shaء allah yacni xadiidkan saxiixu muslim ku yaalla wuxuu tilmaamayaa islaamka wakhtiga aayaddatan ay buuxsanaysaa weli inuu yahay wakhti soo socda nabigu salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiid kaloo imaamu muslim uu warinayo waxa uu ku tilmaamaya ilaahay baa dhulka ii ururiyey buu nebigu yidhi ina allaha zawaa liya alard ay jamaca wadam ilaahay baa dhulkao dhan ii ururiyey kaanama in tv laga tusayo kale fara'aytu mashaariqaha wa magaaribaha bari iyo galbeedkeedaba waan arkay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ina ummatii sayablugu mulkaha ma zuwiya lii minha ummadayda mulkigeedu wuxuu gaadhi doonaa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh intii la ii simay taana weli may gaadhin idan waa mustaqbal jadiid oo soo socda wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh layabluganna hada اlamru maa balaga اleyl wالnahaar walaa yatruku allahu beyta madarin walaa wabar ilaa adkhalahu allahu hada diin diintatan ilaahay wuxuu gaadhsiin doonaa inta waa ka baryo ee gabal ka dumo yacni waa adduunka dhammaanteed markaasuu nebigu wuxuu yidhi ilaahay guri ka tegi maayo mid miyi ku yaal iyo mid magaalo ku yaal toona maha magaalooyinka waaweyn oo dhan maca tuulooyin macabaadi guri dunida ku yaalla ilaahay ka tegi maayo ilaa iyo diintan ilaahay waa gelinaya subxaana wa tacaala adduunkan aad arkaysaan dhammaantii waxa guri ku yaalla wuxuu nebi moxamed leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh diintani way geli doontaa waxay ku geli doontaa buu nebigu yidhi bicizi casiiz aw bidulli daliil ama qasab iyo xoog iyo qof islaamay ama mid laga xoog batay yacnii labada kay doontaba ha noqotee way gaadhaysaa guri kasta cizan yuciz اllahu bihi اlislaam wadullan yudillu bihi الكفر xadiidkani wuxuu sheegayaa marka in islaamku uu gaarhi doono guri kasta oo dunida ku yaalla idan waxaynu ognahay inaanu weli gaadhin waa mustaqbal soo socda xadiid kaloo nebiga salawaat ullaahi wasalaamu calayhi uu ka warinaya wuxuu ku tilmaamaya abi qubayl ninka la yidhahda wuxuu leey annagoo la fadhinna cabdillaahi bnu camar ibnu alcaas annagoo la fadhinna waa saxaabi min kutaab ilwaxyi kamida mid ah annagoo la fadhinaa la weydiiyey buu labada magaalo teebaa la hor furanaya qustantiniya waa islaambuul meeshan iminka la ydhaha istanbul iyo rumya rumyana waa rooma roomada talyaanigaa taqaaniin markaasuu wuxuu yidhi buu yidhi sanduuqaa ii keena sanduuq baa loo keenay xalaq leh sanduuqii buu furay dabeetana sanduuqii kitaabbu ka soo saaray wuxuu leeyahy anigoo nebiga la fadhiya salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo waxyiga qoraya ayaa su-aashana ay weydiinaysaa nebiga la weydiiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii la weydiiyey labada magaalo teebaa la hor furanaya ayuu nebigu wuxuu ku jawaabay qustantiniya ayaa la horfuranaya furanaya rumiya baa ku xigaysa wuxuu kaloo nebigu tilmaamay buu leeyahy madiinatu hiraqal tuftax awala madiinada heracles ninkii la odhan jiray baa la horfuranaya xadiid kaloo saxiixa wuxuu nebigu ku tilmaay waxaynu naqaanaa madiinada sideed boqoloo sanno kadib nebiga meelahaasi baa la furtay ta kalena waa qasab in la furto wuxuu nebigu tilmaamayaa in nebinimo joogi doonto dabeetana ilaahay uu rafcin doono khilaafa calaa minhaaji nubuwa inay joogi doonto dabeetana la rafcin doono boqortooya inay iman doonto dabeetana la rafcin doono kuwa dictatoris inay iman doonaan dabeetana la rafcin doono waxaa ku xigi doonta buu nebigu yidhi khilaafo dambe oo calaa minhaaji nubowa ah kullu haadihi اlaxaadiid iyo aayaadkan qur-aane waxay tilmaamayaan mustaqbalka dunida tani xagga uu kici doona waxaan kaloo leenahay waa maxay muqawamaadka sheegaya haddaba ummadda tani inay dib u soo kacayso waxaan leenahay kow waa kitaabka iyo sunnadan maxfuudka ah oo umamka kale wixii ay haysteen baa muxaraf noqday oo la bedelo la bedelo la bedelo marka kalsoonidii baa luntay laakiin kitaabka qur-aan iyo sunnadu waa ilaahay baa ilaaliyey subxaana wa tacaala mar kastoo aad aragto markaa dadkaoo kitaabka dib ugu noqonayo aqwaalu rijaal iyo waxaa dhaafaya mar kastoo aad aragto mujtamaca oo sunnada dib ugu laabmayo bidaca ka tegaya macnaheedu waxa weeyaan waxa soo dhodhow wakhtigii islaamnimadu ay dib u soo noqon lahayd walidalik diinta tani haddaan soo qaado maalan si ayada maraykan buugga ay qortee loo yaqaano worldis facts book ay kaga warramaan dunida xaqaa'iqdeeda iyo waxa ka jira waxa ay sheegayaan kontonkii sannadood ee ugu dambeeyey bay yidhahdeen muslimiintu waxa ay badata laba boqol iyo shan iyo soddon boqolkiiba two hundred thirty five bercent ayay badatay bay leeyihin islaamku bay leeyihiin waa diinta ugu faafka badan le maanta dunida korkeeda saaran waddanka maraykan waxaa la idhaha labaatan iyo shan kun ayaa islaamnimo dib ugu soo noqda sanad kasta labaatan iyo shan kun oo qof tirada handasiga ee labaatan iyo shantaas iyo labaatan iyo shantaas haddayna sii keenaan in leeg in kale sii keenaan in kale sii leeg wakhti yar buu wax badani faafaya waxa lagu tilmaamayaa maanta muslimiintu dunida inay si khayru caadiya ay u bateen waxaan leenahay badnidu annumuw الdemografi aw alinfijaar الsukani waxay ku tilmaamaan reer galbeedku ama daraasaadkan cilmiga mutakhasiska aynu sheegayna aynu leenahay waxbaa la odorosaa marka ay daraasaadka istraatiijiga u xodorosayaan shay baa lasoo qaadaa shayga marka lasoo qaado waxaa la yidhahdaa mustaqbalka shayga kani muxuu leeyahay waxaa la yidhahdaa intaasoo caamil waxay sheegaysaa shayga kani inuu soo badan doono ama xoogaysan doono ama waxaas ku dhici doonaa kow intaasoo shayna waxay sheegaysaa shayga kani inuu ama daciifi doono ama yaraan doono idan mowqifkeenna istraatiijiga waa maxay baa la isweydiiya shaygii waa la daraaseeyey waa la arkaa maalan islam baa la daraaseeyey marka la daraaseeye waxaa la qaatay go'aan odhanaya islaamku wuu faafaya wuu tiro badanaya dad badan baa soo gelaya marjiciisii dibbay dadku ugu wada noqonayaan islaamkii saxeexaabaa dib u soo laabmaya aragtidaasaa timi waxay isweydiinta le maxaa niqaadi acafee jira khilaaf baa udhexeeya kan baa udhexeeya saatan baa udhexeeya culamada istraatiijigu wax kale kama shaqeeyaan oo daraskaa markay sameeyaan waxay yidhaahdaan maa mawqifuna tijaaha hada almowdic baa markaa la isweydiiya xagaynu inagu iska taagaynaa xaggaad iska taagaysaa markaa waa inay noqotaa haddii waxa haddani kuugu jirtana waa inaad isku daydaa niqaadi dacafka meelaha liidashadana inaad sii cidhiidhido intaad itaalkaaga isugu geyso meelaha xooggana inaad sii ballaadhiso haddaad u aragto inuu cagsiga kugu yoo cadowgaaga uu xooggiisa yahayna waa inaad cagsiga markaa u fakertaa istraatiijiyadaad waa inay markaa ku salaysnaataa niqaad ulquwa sidaa taftiit ugu samayn lahayd ee u dumin lahayd waa inaad isku daydaa meelaha xooggu ku soo jirana sida aad meelaha dacfigu ku jirana sidaad u tiro badin lahayd oo usii ballaadhin lahayd waa inaad ku jirtaa idan markaad maqasho istaraatiijiyada caalamka laga fakeraya waxaan baa la yidhi istaraatiijiyaadku waxa weeyaan qayb madruusoo qarsoon iyo qayb daahiroo ah sida loo shaqayn doono qaybta madruuska ahi waa in cilmiyan waxaan la baxfiyo iyadoo adawaat alcilmi la adeegsanayo laakiin lama rabo qaybta in kor loo soo qaado ee waa in la qaataa markaasi mawaaqifta istraatiijiga ee dowladdaasi ama ururkaasi ama nato ama wuxuu doonaba ha noqdo uu iska taagi doono shaygaasi maalan mowduuca tirobadnida dunida horta aragtidana in dadka la yareeyo waa aragti masiixiya hada lafdi ma fahmi karaysaan waa aragti masiixiya waxaa jira qarnigii toddobiyo tobnaad siddeediyo tobnaad meelaha boob noolaa wadaad noolaa wadaadada masiixiyiinta ka mid ahaa oo la odhan jiray thomas maltos thomas maltos waa nin kale fikradda ay ku salaysan wax allaaliya waxaan la yidhahdo dadka ha la yareeyo o dhami tomas maltos maadaama wadaag katholiya oo caynkana u ahaa oo aanu badnidan iyo waxaanu arkaynin si uu aragtidiisa diineed u taxliiliyo oo uga dhigo masale waaqica wuxuu qabay fikrada odhanaysa burburka dunida ku dhaca wuxuu qabay fikrad odhanaysa dadku wuu badanaya arsaaqduna waa inteedii fikraddiisu taasay ku salaysan yacni dadku wuu badanaya oo si handasii u soo badanaya arsaaqdu se waa inteedii dhulku waa dhulkii xool xoolihii un wixii kawnku waa in yar dadku hadduu bato bato oo intan yar ay isugu yimaadaan kuma fillaanayso idan malxal wuxuu leeyahay kow kawaaristu waa naxariis ilaahay buu yidhi waxa bala dhacdoo dham waa naxariis ilahay oo dadkaa la yaraynayaa buu le si arsaaqda loogu filaysiiyo daacuunadan iyo daadadkan iyo kawaarista iyo waxaasoo dhami laba cusuubadu diintay ka mid tahay buu leey inaan la guursantu waa masaladiisii isaga masiixiinimadiisa u rumaysnaa waayo waxaad ka qayb qaadanaysaa buu leey rafaahiyada basharka adaad ilmo badan dhali lahayd de aadna waxaad badinaysaa eh, arsaaqda cidhiidhigeedii lakiin marka aanad guursanin waxaad ka qayb qaadanaysaa bini aadamka barwaaqayntiisii fikradda ninkaasi qabay oo fikrad masiixiya ah ayay ku salaysan yihiin wax allaaliya waxa baxhiya masalada tan ka warrama asliyanna waa baxi faasida waayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya maxay dhulka markuu aayaadkii u ilahay kaga warramayo inuu sameeyey muxuu ku sheegay ilaahay waqadara fiiha aqwaatahaa baa ilaahay yidhi ilaah ka cilmi badanoo ka khabiirsan oo yaqaan ayaa jaangooyey kuna jaangooyey in dadkan cunadooda ay ka helaan hal tusaaloo quraan idi siiyo bini aadamka badnidiisa iyo waxaad mooddaa futuuxaadka cilmigii inay wada socdaan dadku markuu sii kordhaba ilahay futuuxaad cilmigii u fura waxaa laga yaabaa hal higtar berigii hore inay toban qof labaatan qof raashimi jireen maantana waxaa laga yaabaa hal isku weer inay labaatan qof raashimaan yacni waa futuux cilmiya marka kastoo mashkilada ay timaadaba ilaahay futuux cilmiyu furaa oo wixii cagsiga u bedasha kownkan ilaahay wuu ugu talagalay basharkan inuu ku noolaado marna arsaaqa ku codhidhiyoomi mayso waana wax isdhinac socda aan ka baxa qadiyadaasi mawduucayga way ka baxsantay lakin waxaan raboon inaan tilmaamo masderka ay leedahay inaanu ahayn masder islaamiya ama masder cilmiya inaanu ahayn ee inuu yahay masder diimeed waxay arkaan fikrada odhanaysa muslimku wuu badanaya maalan ixsaa'iyaadkoodan waxa uu sheegayaa waa ixsaa'iyaad wakhti hore la sameeyey waxay leeyihiin taarikhdu markay labada kun gaadho waa wakhtiga wuxuu muslimku gaari doonaa buu leeya bilyan yani almost two bilyan dhadhow ixsaa'iyaadka dunida run laysagama sheego inta badan ee ku saabsiisan tirooyinka duwalada iyo dadka iyo waxaa waa las yareeya adiga arkoo weli soomaaliba waa saddex milyan baynu ku wadaan saddex milyanna iminka dee qabailka soomaaliyeed qaar ka mid abaa ah baan rumaysnay calaa kulli xaal marka la eego waa xaqiiqo aan jirin wax badan oo laysu sheegaya laakiin waxay leeyihiin kontonkii sannadood ee ugu dambeysay waa sida uu qorayo buuggan si i edu ay qortay kontankii sannadood ee ugu dambeeyey kiristankubay idhaaheen koritaankiisu wuxuu ahaa forty seven boqolkiiba toddoba-iyo afartan bay bateen muslimiintuna waxay bateen bay leeyihin maxay boqolkiiba laba boqol iyo shan iyo soddon taa macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihin dadkani si khayru caadi ay u badanayaan innaguna maxay aynu yaraanayno mowqifka istraatiijigii markaa muxuu noqonaya idinkantaa idiin daynaya waxa ay leeyihiin maalan braytaaniya bay yidhaahdaan horta waxay dhahaan qarnigan qarnigiina dhaafay bilowgiisii dunida dee yurubiyankan iyo kuwanunba ugu badnaa waxay dhahaan qarnigiina dhaafay bilowgiisii ingiriisku konton milyan buu ahaa baa la ydhaahaa masarna bay dhaheen shan milyan bay ahayd masarna shan milyan bay ahayd ingiriiskuna konton milyan buu ahaa marka la gaadho bay idhaahdeen laba boqol iyo toban olmos waa siddeed sano meelaha kadib laba boqol iyo toban marka la gaadho bay idhahdeen masar boqol milyan bay noqonaysaa ingiriiskuna shan milyan buu gaadhayaa bay idhahdeen yacni from shan milyan buu ka yimi masar boqolna way maraysaa ingiriiskuna konton buu ka yimi wuxuu marayaa maxay shan si kale haddaanu tilmaamo waxay idhahdaan carabtu laba boqol meelaha markay gaadho waxay noqonaysaa bay yidhahdeen afar boqol oo milyan ah, labaatan iyo sano kadib dhowr iyo labaatan sano kadib afar boqol oo milyan bay carabtu gaadhaysaa bay yidhahdeen wayl bay yidhahdeen yuhuudda dunidao dhan marka la geeyo israa'iil iyo kuwaas wakhtigaasi shan iyo toban milyan bay gaadhi doontaa bay yidhahdeen haddaad tidhaahdo inta diinta multasimkee qaadatay wakhtigaas ten bercent ka dhig waasax walla wadoo dhan waxa koray ten bercent inuu noqdo imsay noqonayaan afartan milyan oo multazima buu noqonaya waal yahuud oo dhammin ay tahay maxay شhan iyo toban milyan ay tahay walidalik anumuw demografi basharku horumarka waxaa la ydhahaa gebigiiba waa saddex shay buu ku salaysan yihi wuxuu ku salaysan yahi dhulka dadku haysto iyo waktiga iyo dadka waa saddexdaa shay saddexdaas falgalkood iyo say u horu maraan bu waxaan technologiga horumarka la ydhah ku salaysay ummad markay tiradeedu soo badato dadminis si khayru caadiya maanta jina waa la maagaa xuquuq bay ku xadgudbaan dunida o dhami way ka maarmooda waayo marketka jini wuxuu isku leegyahay yurub iyo maraykanoo laysku daro buu ka badan yahay bilyan iyo waxoogaa dada idan horumarkan iyo waxaan la sheegayaa tiruu ku xidhan yahy tiruu ku xidhan waa xaqiiqa jirta tiradu waa factor rasmi oo ka mida ah istraatiijiyadoodu markaa iyaga waxay tahay galbeedkan aynu joognaa dagaalkii labaad ee dunida faransiiska iyo jarmalku intay kaga baxeen faransiiska waxa la ydhaha wuu ka yaraaday intiisii hore bal qiyaas ummad konton sannadood ama lixdan sanno sii yaraanaysay waxaa odhanaysa dadku wax dhalin waxay idhahdaan labada rayt marka laysu ego raytka dhalashada iyo raytka dhimashada raytka dhimashadaa badan inta dhalata inta dhimata inta dhimataa badan inta dhalata inta gabowda inta gabowdaa badan waxay dhahdeen xisaa'iyaadka yaru marka laysku celceliyo laba kasta oo isqabaa labadii bedeli lahaa ma dhalaan bay dhahdaan haddii tirada guud la isticmaalo waa one point seme bay yidhahdaan yaani halkii la rabay labadu inay laba soo saaraan hal iyo comasiv yaani point seven ayay soo saarayaan taa macnaheed waxa weyaan dadkani way sii yaraanayaan inqiraad baa ku socda laakiin si inqiraadka loo joojiyo maxaa la sameeyaa waxaa la sameeyaa xawaafistii oo dhan in la sameeyo kow family valueski in dib loo ammaano wuxuun laysku dayo in la soo celiyo in laysku dayo islaantu hadday uur yeelata in lacag la siiyo haday dhasho in lacag la siiyo hadii ay umusha ku jirto oy shaqada ka fadhido in mushaharkeedii la siiyo haddii bale odayga in fasaxa loogu daro dee way ogtihiin waddanadan joogano qaar ka mid ah islaanta markay umusho fasax bay leedahay sanad wakhti gaadhaya baa laga yaabaa mushaharkeedii boqol kiiba ama wax ku dhodhow inay qaadato bale waxaa la yidhi odayguna ha la farxo isna bilfasaxa buu leeyahay isna waa laba mulo kullu daalik waa maxay waxaasoo dhamme waxaanoo hanti iyo lacag iyo wax maxaa laysu siinaya waxaa la rabaa dadkana inay bataan muqaabilu daalik dunida saddexaad ama dunida ninka madoobi joogo ama dunida muslimku joogo isku dar waxaasi waa isku kooxuune wax badan isma dhaamaane kooxdaasoo dhan iyagu wax weeyaan waa badanaysaane waa in laydin yareeya kooxdaasoo dhan condamyo laga xayaysiya imka haddaad tagta africa iclaanka ugu badani waa condhomka condom iyo waxa la ysku mudo iyo si dhalmada loo joojin lahaa iyo waxaasumaa xayaysiisku yahay bale shirikaad wastranka ka midaba ah waxay maalgeliyaan wax halaaliya wixii kharash ku baxaya rag iyo dumarka la dhuufaanee maalan latin america oo kale ah waxaa la dhuufaano oo dhan kharashkooda shirkadaha bixiyaan kullu daalik waxay u socotaa waxayn leenahay islaamku waa the most waa the fastest growing religion kow waxaan leenahay namuud demografiya baa jira oo waa dad badanayoo kobcaya laba waxaynu leenahay waxaa jooga kitaabki iyo sunnadii ayaa yaalla saddex waxaynu leenahay waxaa jooga aطaa'ifa almansuura oo bulshooyinku si ay u noolaadaan si yari kuma noolaadaan bulshadu si ay dib ugu soo noqoto waxay u baahan cid lagu daydo waxay u baahan tahay xayiya nadariyaadka buugga ku qorani in badan wax badan ma sheegaan laakiin kitaabka qur'aani markuu noqdo kitaab qur'aanoo xay iyo nooloo soconaya waa good exaambl bini aadamku waa ina ku garaadlay soomaalidu yidhaahdaan markuu arko wuu ku dayanaya walidaalika ilaahay sidiisaba subxaana wa tacaala ma soo dirin kutub khaliya ee waxaa la soo diray maxay rusul rasuulku waa maxay waa taطbiiqii xayiga yacni waa practical waa modal waa shaygii lagaga dayanaya kitaabkani nooca uu noqonayo walidalik baa nebi moxamed salawaatu اllahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa maxay qudwa fi اlcibaada fi اljihaad fi اlubuwa fi اtarbiya fi kullu shay isaga aabbo ugu ah muslimiinta hadday maamul gurita isagaa lagaga dayanaya sagaal reer buu qabay sagaalkaa reer buu ilaalinayey nafaqaadka hanti ay u baahan yihiin iyo ta adabiga iyo ta dareenka iyo ta shucuurka iyo ta hoyga ay u baahan yihin buu u hayey maca dalik haddana ra'iis dowladeed buu ahaa oo gurye kamay mashquulin ummadda iyo wuxuu u qaban lahaa maca dalik haddana caabid buu ahaa habeen iyo maalinba ilaahay u taagan oo cibaadaysanaya oo masaalixdaa dadkao dhammi kamay mashquulin maca daalik murabbi buu ahaa dadka rabaynaya raxiim buu ahaa mujtamaca ku dhex jira nin bulsheed buu ahaa oo og qof kastoo muslima uu la nool iyo dhibta haysataa bale og sida u kala maalin buu gabadh waaye masaajidka joogi jirtay war heblaaya meeday buu yidhi markaasay muslimiintu sho way fudaydsadeen ba waxay dhahdeen dee yaa rasuulalahi way dhimatay oo dabeetana waanu soo asrin oo kusoo tukanay maxaa iigu sheegi weydeen buu yidhi uu ka daba tego u kusoo tukaday yani bimujarad iyaguna istisqaarsadeenoo lahaayeen dee maxaynu nebiga uga sheegnaa salaanta nigeeriyoote dee aan aasna oo maydhna oo ku tukanna uun isna uu leeyay maxay igu sheegi weydeen kaana yatafaqad mujtamacoo dhan buu baadhaya caynkan idan mujtamacii muslimiintaee hore waxay dadka kaga gedisnaayeen qur-aan soo degayoo kitaab ku qoranoo saana may akhrinayni rasuul soconayo qur-aana bay haysteen kaana khuluquhu lqur'aan idan aطaa'ifa almansuura mar kasta ummadda noocaasay u tahy waa daa'ifadii xambaarsanayd kitaabka kan kuwaasina biidn illaahi tacaala waa joogaan waxaan leenahay waxyaabaha muujinaya mustaqbalka islaamku uu ku leeyahay caalamka kan waa bacث اlxarakaat اlislaamiya dib u soo noolayntan dib ay u soo noolaatay dadku inuu islaamkoodii ku dhego oo dib u qabsado iyadoo dunida dagaalkama dambaysa lagu hayo dil garaac layn wax walba iyadoo lagu hayo dhaqaale laakiin qofka mu'minka ahi xoola uma noola oo magac uma noola oo ilaahay dartii inaan u dhinto ayaa ka sharafti badan inaan anigoo magac iyo maamuusla idin dhex joogo idan qofka muslimka ah waxaan la luusgaraynaya waxba uma arko de main point la luusgaraynaya wuxuu arkay inay diintiisa tay deerfarwar kaa ilaaliya walidaalika waxaan leenahay xarakaadka islaamiga waxa ay tilmaamayaan oo daliilu yihin diinta aqoonteedii way faafaysa oo dee cid kale ha soomaalun ka dhexeeg soddon sannadood masaajidda soomaaliyeed nin cirale mooyaane inaan nin kaleba dhex taagnayn baa laga yaabaa maantana waxa laga yaba inaad masaajidda meelaad kaga tukata weydo waxaan leenahay soddon sannadood in waddanka oo dhan laba saddex kitaab oo laba saddex sheekh ay akhrinayeen inay joogeen maantana waxaa laga yaabaa magaalo kasta konton kitaab in lagu akhriyo oo cilmiyo kale nooca fii kulli اlfunuuna idan daa'iradani waa tatasic way sii ballaadhanaysa waxay leenahay waxa kaloo soo ballaadhanaya daa'iradani mar kastoo ay ballaadhato macnaheedu waa maxay waxa weeyaan jumuudkii baa lumaya dhagaxowgii dadku ay dhagaxa ahaayeene intay aaraau rijaalun iska qaateen ay meel ahaayeen ijtihaad baa soo baxaya dadaal baa soo baxaya muslim mucaasir oo dhaqaalayahan oo injineer oo aqoonyahan oo kitaabka alle iyo sunnadii nebigana si fiican u garanayay nibraas u yihiin ayaa soo baxaya waxaan leenahay waxaa sii ballaadhanaya tacriyat aljaahiliya oo ah shay muhim ah tacriyat aljaahiliya maxaynu u jeednaa muslimiintu waa way daciifeen markay dumayeen dabeetana ninka cadya waska agtiisa waxa yaalbaa wax qiimo weyn lale ahaa taasi waxay noqotay yacni inhizaam daakhiliya qofka bini aadamkii mar quruu jabaa waa marka uu isdhiibo ee u isdhaa waa lagaa cilmi badan waa lagaa xoog badan waa lagaa tabar badan markaa wuu jabay almost an awcinna waad ii raacaysaa marka aad rumaysato ninkan inuu kaa caqli badany oo kaa cilmi badany oo kaa egsbersay oo wax walba kaa yahay dee waa inaad arday noqotaa hogaansataa markaa waa inaad isdhiibtaa laakiin marka qofka haddii laga xoog bato adigoo aan taa rumaysnayn adigoo rumaysnayn inaan aqoon lagaa badnayn inay suurtagaltay wuxuu hayoo dhan inaad baran karto inay suurtagaltay inaad adigu wax dheertay aad rumaysantay bini aadamnimada rasmiga inay taada tahay ad saa rumaysan tahay waad kori kartaa waanad loolami kartaa haddii lagaa xoog badan yahna waktunbay kugu qaadanaysaa mooyane waad iska dhicin kartaa muslimiintu wakhtaa jira inhizaam daakhiliya oo cilmaaniyiin iyo shayaaiiniinta isugu tagaan ay lahayn ma rabtaan inaynu horu maranno yurub diintay tuurtay aan diinta tuuro ma rabtaan inaynu horu maranno nudumka galbeed oo dhan xataa nuqaaca mid baa lahaa sideeda u qaadano islaamkaoo dembi loogu noqdaabay dha waa ridda xadaariya waxaasaa mujtamac rumay deetana way jabeen ama alaan ceebtii ninka cadiyadaa muuqatay isagaaba muujiyey yanii godololooyinkiisii iyo mabaadi'diisu siday u liidato iyo waxaanu hayaa inay caqli basharun ay ahayd iyo waxa haysta maanta waa waadix taasi markay sii ballaadhatee sii badato ee mabaadi'dan dacfigeeda iyo godaloolkeeda awal waxa laga yaabaa rag khubaro ah ama mufakiriin muslimiinoo waaweynoo qura inay u muuqatay oo la khabiir hebel unbaa waxaa naqdi karaa ama arki karaa maantana waxa weyaan qof kastao muslima ah, shaahidu cayaan bukayeyna waxaana wax bini aadam ku dhaqmaanay idan waa wax sii ballaadhanaya markaad aragto sistamkoodii dhaqaalo soo xidhmaya sistamkoodii siyaasadooda soo xidhmaya sistamkood sistemadii o dhan markaad aragto oo wada daboolan oo dabaka riixa ah, waa muuqanaysaa waa waxyaabaha keenaya in dib u bato waxaan leenahay waxyaabaha keenaya aan leeyahay mubashiraadku way soo dhow yihin waxaa ka ah ummad haddaanay mubtala noqon cidiba waxuma dhiibato nebiyullaahi ibraahim ilaahay muxuu ku sameeyey waa la itixaamay baa lagu itixaamay kon baa lagu itixaamay kon baa lagu itixaamay waibraahiima aladii wafaa baa ilaahay yidhi waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaat faaatamahun waa la itixaamay dabeetana itmaam buu la yimi itmaamkaas markuu ka soo baxee la hubiyey ayaa ilahay yidhi inii jaaciluka linnaasi imaama qaala wamin duriyati qaala laa yanaalu cahdi الظaalimiin idan ibtilaa'aadku laba shayba aniga way ii muujinayaan imtixaankan inuu badan yihi wuxuu ii muujinayaa kow in tasfiya ay jirto ilaahay dadkan uu kala soocayo laba inay tarbiya tahay oo dadnimada iyo raganimada waxaa lagu bartaa mawaaqifu shidda nin dheregsane waxba ma barto dheregta waa lala seexdaa leenahay umamku markay dhibtu qabsataa bay fakiraan ummadu markay barwaaqaysan in yaroo dheregtay unba xaggay doonto wada dadka kalena hamaj iska noolunbuu noqdaa laakiin umamku markay resessionka galaan markay dhibta galaan markay cadaadiska dareemaan markaasaa cuquushu kacdaa waxaan leenahay ibtilaagu markaa waa munabahaat caqliya ma aha qofka muslimi wuxuu isku dhiibo u ah, waa nala tumay ama waa nalaga xoog batay taasi waa wanaan jirin nin ilaahay ilaahayla cidiba kama xoog badato laakiin waxay ii tilmaamayaan kow tasfiyadii inay badanayso dadkuu kala baxayo munaafiqiinta iyo mu'miniinta iyo in waxan o dhan la kala arkayo dad badanoo muslimiina in ilaahay habashka uu ka faydayo iyo waxa kan indhaa laga saaray waxaan leenahay ibtilaa'aadku waa munabahaat iyo muuqidaat idan anigu waxaan u arkaa inay tahay astaan mustaqbalka wax ka sheegaysa muncaطifaati taarikhi اlislaami haddaad eegtana waa mar kasta oo islaamku uu xoog u soo noolaaday islaamku oo meel maraya ayaa nebigu geeriyooda alay slam riddaa timi mashkiladdaasi dib bay dardar u gelisay muslimiinta waa la xoogaystay meel iyadoo maraysabaa muslimiintu iskhilaaftay way isdileen futuuxaadkii oo dhan baa xidhmay muddo markii la isdilayey waxaa la ogaaday rabshadda meesha jirta dib baa loo heshiiyey shantii sannadoode khilaaf iyo ma furmin markii dib loo heshiiye mucaawiya dib loogu dhibay dib bay u furantay futuuxaadka islaamiga waa muslimiintu isdhigteenoo tataar baa yimi meel xun baa la gaadhsiiyey dad baa ilaahay soo saaro dib bay u xoogaysteen xuruub saliibiya baa yimi cimaadadiin zanki iyo maxmuud zanki iyo maxaa la yidhahdaa salaaxadiin alayuub iyo kooxdaasaa ilaahay soo saaray dib bay muslimiintu u kaceen alislaamu laa yamuut mar kasta uu dhan ka seexdaba dhan ba alla ka toosiya idan waxaan u arkaa mubashiraadka fiican inay ka mid yihiin waxyaabaha muuqda ee mashkilaadka jira wa bacdaha bacda alibtilaa unbuu tamkiin yimaada imaamu shaafici bay weydiiyeen imaamu shaaficiyo bay yidhaahdeen in lagu makansiiyo oo aada guusha markiiba gaadho iyo in lagu dhibaateeyo iyomaa roon imaamu shaafi wuxuu hi maba jirto waxaa ii sheegaysaa laysmaba makansiiyo haddaan lays ibtilaynin ibtilaagaa horeeya ee markaa ibtilaa dhaco unbaa tamkiinku yimaada waxaan leenahay ibtilaa'aadku xataa galbeedku saasay u ninkaan idiin sheegaya arnold toynby arnold toynby baa waxaa la yidhaahdaa maqaal buu leeya aad ugu duro maraykanka iyo yahuudda aragti buu qabaa uu leeya waa akhbat dowlatayn fi jiray markaasuu wuxuu yidhi maraykan iyo yuhuud waxa u roonayd buu inay marar jabaan waayo qiyamka akhlaaqigaabay baran lahaayeen buu yidhi umanku markay jabaan bay qiyamka akhlaaqigaa bartaan buu yidhi laakiin guul mutataabica baa isu raacday buu yidhi dabeetana khubsiga halkaasi ka dhaxleen buu yidhaah yacnii insaanku inuu mar jabo ama wuxuun arkaa waxay keentaa muraajaca tiro badan leh inuu dib u xisaabtamo waxay leenahay waxaasoo dhami waxay keenayaan inaynu dib u fikirno waxaan leenahay mujtamaca muslimka ah mawaaqicda uu ku nool yahay ayaa wuxuu keenaya almowqic اlistraatiji fi اlcaalam ugu istraatiijisan muslim baa degan we are in the center of the world sooma taqaanin maki inta yaabisadee dunida inay sentarkeeda tahy ma aha badaha ka reeb yaabisada inta engegan makaa dunida u adda center dot boosishanka ugu dhexeeyaa kanaliska dunida ugu khatarsan o dhami muslimiin bay gacanta ugu jiraan uruqda isku xidha caalamka o dhami waxaan leenahay mowqif mowqac ay muslimku degan yihin waa mowqac istaraatiijiya juqraafiyan ilaahay baa siiyey subxaana wa tacaala second to dat waxaan leenahay daaqada ugu badan ee dunida muslim baa gacanta ku haya hadduu betroleyum yayo hadduu macaadin yahay inta ugu badan leh caalamulislaami inta muslimiintaba hoosteeda jiifa waa in carabta hoosteeda jiifta iyo in hoosteeda jiifta eh, duwalkan muslimiinta ka xoroobay eh, raashiya ka baxay caalamka enerjiga ugu tirada badan leh ama gaas ha noqdo ama bitrol ha noqdo ama xataa macaadinta dahabkiiyo waxa la sheega noqdo iyagoo hoostooda ku jira waxaan kaloo leenahay enerjiyada dunida ugu qaalisan ee la raadcaynaya cadceedha ka inta ugu cadceed badan muslim baa degan waana enerjiyada mustaqbalka aadka loo rajaynayo ama waxbeeris ha noqoto ama waa kan yurub oo dhame waxay wax ku gumaysaa saddex bilood bay waxbeeraan adna adoo laba iyo tobanka bilood bay waxbeeri kari labanbaad haddana gaajoonaysaa waxaan leenahay mowqaca ugu daaqo badan dunida muslim baa degan waxaan leenahay arda khisba wax ka bixi karaan bay degan yihin oo aan xoogba loo manaafacadsan waxay dhahdeen sudan oo qura dhulkeeda ayaa ku filan caalamulislaami oo dhan inay garayn karto ama ay raashin siin karto waxaan leenahay waxyaabahaas oo waa muqawamaadka keenaya islaamku inuu soo noolaanayo in kitaab iyo sunnadiisa ay maxfuud yihiin in daa'ifadii lagu dayanaya ay joogto in nimuhu demografiya uu jiro in islaamka faafistiisu ay jirto in tacriyat iljaahiliya ay jirto in mowqic istraatiijiya muslimku degan yah in taaqaadki iyo enerjigii dunidoo dham iyaga hoos yaallo muqaabilu dalik waxaan leenahay alxadaara alqarbiya iflaaskeedu inuu socdo iflaasku waa kicitaanka kicisteedu inay socdo akhlaaqiyan way u kacaysa oo waxaan leenahay waxaa kaaga filan tusaale in la yidhahdo ummad baa buuggii sanadkaa ugu akhriska badnaa uu noqday buug ka warramaya the final exit inay isdisho final exit buugga la yidhaahdaa waa buug ka warramaya qofku siduu isu dili lahaa kan baa fiican kan baa fiican kan baa fiican ameriku ka noqday facebook la akhriyo macnaheedu waa maxay waxa ugu baahi badan yihiin waxa weeyaan ay jecel yihiin waa bahalkan dee waddankan aynu iminka joogna iyo wadanadan skandinafiya ku degan dadka ugu isdilka badan le waa dhakhaatiirta iyo tabaqadda sare waddanka aan ka imi norwijiga la yidhaahdo waa mamnuuc in laga sheego miidiya iyo waxa kan wadannada skandinafiyanka la ydhahdo qaar ka mid a ah. tijaaba la sameeyey awar bal dowladdu suu nin qoraayi tilmaamayo waddan ka mid a ah yurub tijaaba la sameeyey a bal dadka aan ogaana maxay isu dilaan maxay isu dilaan marka waxa la yidhi dowladdu meel ha samayso meesha ay samaynayso dadka isdilaya ha yimaadaan oo ha loo iclaamiyo kow qofka talabixina la siiya in la qancin karo inaanu isdilin laba daraasa cilmiya ha la sameeyo dadku muxuu isu dilaya waayo marka la ogaado dadku wuxuu isu dilayo ayaa daawana la raadin karaa marka daraaso cilmiya aan samaynoo dadku muxuu isu dilaya saddex economical crisis badan baa isdulku keenaye dadkani hantidii lagu lahaa iyo waxyaabii meelay kala jiraaye wax kan in la kala ogaado waxaasoo dhan oo cilmi baadhisah in la ogaado tabaqaadka isdilaya waa kuwe yaa u badan maxaa tabaqadan ku imtixaamay kooxdan inay isdisho kooxdanna isdili weydo ayaa la yidhi hala sameeyo markaa markaad meesha timaada haddii lagu qancin kari waayo kuwa shaneer baa laguu dhiibaya waa lagaa buuxinaya sababtaad isu dilaysa waxaana wixii loo baahnaa ixsaa'iyaadkii si looga helo cilmi baadhista loogu baadho intaa kadib adiga waxaa lagu siinaya wasiilada ugu fiican intaasoo wasiilaanu haynaa baa lagu leeyahay ma yerbed baa lagugu mudaa ma laydh baa lagu qabtaa ma kan baa lagu sameeya masaan baa lagu sameeya kaa intaasoo daqiiqaad sii noolaan kartaa kaa intaasoo minit baad xanuunka dareemi kartaa kaa xanuunka aad u dareemi maysid wixii baa la sharxaya dowladdii way furtay meesha wadankii dhammaa kuyuubuu galay dabeetna baarlamaanku wuxuu gaadhay go-aan degdeg oo in la xidho lana joojiyo waxa keen cilmi baadhistiisana ha lama qanaadee maxaa keenay wadan wadannada horumaray ka mid inuu kuyuu u galo in la isdilo how is it say kuula muuqato daarahana eeganin basharka eeg dhex taagan filosof hindiya ayaa rofesor god nin la odhan jiro kursiga falsafadda ee cambridge university baan filaya fadhihi jiray motherand wickedness buga la ydhaa ninkii qoray ayuu la kulmo deetana wuu ku jees jeesay falasafka wuxuu ku yidhi waryaah idinku ka warran buu ku yidhi ingiriiskii idin gumaysan jiray xadaaradda yad iyo miyaanan meel sare maraynin filasafkii hindiga wuxuu ku yidhi idinku waa taqaanin buu yidhi inaad sida kalluunka badda dhexgeli kartaan sida shimbiraha cirka duuli kartaan laakiin weli maydan baran buu yidhi sida bani aadamka inaad dhulka iska socotaan yani insaannimadii baa weli laadin buu leeyahy as a human being inaad tallaabsan karto still aqoontaasi way idinka fog tahay buu idan waxaan leenahay maxaa keenay intixaarka intan inuu dhaco westka idmaan baa socda iyo mukhadaraad mukhadaraadku waxay leeyihiin xuluul ay ku tala galeen xuluushooda waxaa ugu badan maxay tawciya in dadka la wacyigeliyo in dibtiisa loo sheego in side effectska kale uu keenayo la yareeyo waxaasoo dhan waa u taag waayeen xuluusha kama dambaysta la isticmaalaa waa maxay waxay idhahdaan un war dadkii wixii looga taag waaye inaanu mashkilad kaleoo jaanibiya keenin hala fudaydiyo somaydan arag inay irbadaha qaybiyaan dowladdanoo irbada qaybinaysa ma aragteen way ogtay in waxa laysku mudaya uu darag yahay ee dowladdu sawtii daragga la dagaallamaysay no other solution solutionka lama jiro ee warun bal aidis iyo baaska inaana isku taltallaabin nimanka nin walba irbad gaara siiya malqacaddiisa markuu karsado isku mudo derbiyada markaad ka soo wareegto wuxun baad arkaysaa un gaadhi taagan oo hay-ad hay-aadkii mujtamaca ay wadato oo irbad midhani ka buuxdo oo kuwa daragga cabbaa soo maraya nin walba irbadiisa la siinaya hantii irbadood mintii irbadooda maanta isticmaali lahaa gaadhiguna derbi yar buu ku nabayay dadka looma sheega meelahaasuu taagan yihi ragga farsamada yaqaanun baa yaqaana meelaha istaagaan maxaa keenay waxaa keenay xal baa loo waayey xal markay waxu waayaan meeshani waa one man one vote westka waxaa la yidhaahdaa xaq iyo baaطil ma jiro walidalik educational philosophyga waddanku wuxuu ku salaysan yihi arday haddaad too iskuol dhigato ma odhan kartid wuxuu waa sidaa ee ardada maxaa la baraa yay tururiya yay tururiya waxan baa la sheegaa yani i think so saasaan filaya saasaan u malaynaya waayo ma jiro wax lo qof odhan kara waa sidaa arrinku qof waliba siday ila tahay aniga saasay ila tahiyo saasay ila tahay wa inuu jiraa maadaama aanu jirin wax xaq iyo baatil la yidhaahda waxa wax lagu kala helaa waa maxay waa tiro waa fartaag fifty one bercent ciddii heshabaa xaq leh ama baarlamaan ha noqoto dowlad ha noqoto maamul ha noqoto any one fifty one bercent helabaa xaq leh homsexualitigu hadday fifty one bercent helaan iyaga xaq leh mujtamac kale waa inuu minoritiga noqdaa qawaaniinta kooxdaasi waa inay sarraysaa ninka madaxdii waa inuu ka fekeraan siduu u helayo koox kasta codkeeda taasi waxay sababtay baynu leenahay idmaanku maalan marka loo taag waayo waxaa imanaysa in la yidhaahdo warba lightka ha la fasaxo light drugs waxaa taqaaneen yurub maanta dhul ka mid ah light drugsku inay fasax yihiin in eh, tafudud waxaan lagu leeyahay tafudud dee berrina ta culus baa la fasaxaya idan dariiqa way ku soo jirtaa ma foga berri inaad maqasho kokainta iyo herowiintu liigali waa la wada baneeyey waayo dee maantaba waxaa ogtiin liigali in la baneeyey isdilku inuu sax noqdo dhakhtarku wax dilo awal dhakhtarka waa maxay medicinka shaqadiisa waa maxay dhakhtarku waa inuu bini aadam badbaadiyaa loo train gareey shacanka maaha waxaasoo dhaqaalaha maxaa loogu bixiyey ee kuliyadda loo sameeyey ee qofkan intaasoo sanadooda wuxuu barinayay waxay ahayd inuu human being badbaadiyo laakiin haddii professionkiisa loo bedelo inuu dadka dilo ka waran waa conceptkiioo total isbedelay de concept ahaa basharka ha la badbaadiyo haddii la yidhaha ninka dhakhtarka ahi qofkii isagu raba inuu dhinto ha dilo ka waran its legal waxaa ogtay nowa yurub qaybo ka mida ah inay tahay baarlamanadu ay saxeexeen inuu dhakhtarku dadka dili karo wixii codsada idan waxaan leenahay waxani waxa ay sheegayaan inhiyaarka bulshadan ku soo socda waxay sheegayaan khawaar ruuxiya u fiirso mid madaxa dhan xihay mid salaanta iska xihay mid buudis noqday mid hinduus noqday mid kaduush noqday mid sanamcaabud noqday waa maxay caqliga ka dambeeya inaad aragto nin yurub oo aad lahayd dayax iyo cirku ka warramaa oo maanta sa caabudaya ka warran haddaad u timaado maxaa ka dambeya fikrada ka dambaysa maxay nin yurubiyanoo se caabudayo markaad aragto yani ad waxaadse lahayd ninkani cirku u boodiyo dhulku ka boodayo samadu tegey laakiin khawaar ruuxii wuxuu gaadhsiiyey inta la joogi kari waayo in la helo mid dibida caabuda mid looda caabuda qaar jiirka caabuda qaar shayطaanka caabuda cibaadatu shayطaan waa diin macruuf oo la yaqaano waa cibaada carruurta la laayo dhiigooda la cabo kana jirta waskoo caadiya idan in dadku adyaanta noocan qaata maxaa keenay maxaa keenay mujtamaca in la yidhaahdo boqol kiiba toddobaatan stress baa haya kan baa haya kan baa haya waali ay u bataan xanuunada waalidii iyo masaxaadku ay aad ugu tiro bataan maxaa keenay in la yidhaahdo inxilaalka akhlaaqiga ah waxani ma wax fiican baa qof caqli ku jiro ku odhan kara way fiicantay ma jiro hadday dood noqoto iyo cilmi hadday noqoto ama synisaskii xataa basharku intuu yaqaano hadday noqoto qof caqli ku jiro o odhan kara waa fiican ya ma jiro laakiin haddana qof odhan kara waa la joojin karaya ma jiro dadka foodkoodunbaa la raadcaynaya mayno lama joojin karo waxaan leeyahay markaa laba khad baa isdhinac socda khat اlinhiyaari اlgarbi wuu dumayaa isagaana isduminaya ma aha cadow iyo bamam lagu soo garaacay iyo daar laga dumay waxaa maaha isagaa dumayo sidiisa isu duminaya waxaan leenahay islaamkuna wuxuu ahayaa muqawamaat اlxayaa ma aha intaynu soo duullaa baynu qabsanayna dad ama madaxaynu ku wada dhegaynaa waxaan leenahay muqawamaat alxayaat baan ahaynaa maai اlxayaa biyihii dadku ku noolaan lahaabaa sacbadeenna ku jira laakiin macalasaf waynu dhiibi garan laanay iyaguna naftu waa ka sii baxaysa inana waaba dhiibi garan laanay inaan dadku u sharaxno maai اlxayaaga gacanteenna ku jira bal eh dee baa teenii ku hagaajin kari weynay mar aad ka qaawan tahayna dee ma odhan karaysid ku xaragood adigii baa dee inaad eh, hadday dib leeyihin bay soomaalidu dhaheen dabadooday ku qari lahaayeen hal mashkila aan u arkayaa waska siyaasiyiintiisa qaybo ka badana maanta inay haysato dunidana ah mashkiladda ugu dhibta badan lee dunida ka jirta mashkiladdaasi waxay tahay waxay og yihiin qaabkay u socdaan iyo ariiqoodu inuu masduud yahay laakiin they have no other solution ma hayaan xal kale laakiin waxay ahayd hadday iyagu xal waayaan axmaqnimada inay iska daayaanoo xal kale ciddii xal haysa inay ka raadceeyaan taa cagsigeeday mareen oo ah inay isku dayaan dunida inay diidaan moodhal aan kooda ahayni inuu soo baxo bini aadamku waynu dhakugaraadlaynu modhalisbaa la eegaa modalku waxa weeyaan gaari markaad samaynayso modalkiisa horta la sameeya den modalkaa markaad ku qanacdaba wixii ka dambeeya la samayn karaa waxay diidan yihiin modal in la sameyo maala waxaan rumaysnay waxay tahay may rabaan dowlad yar oo miskiinada oo aan cidna wax ku samaynin oo aan teroriis ahayn oo hadday doonto aan askar iyo militariba lahayn oo buur dusheed iska saaran laakiin islaamka dabaqda inay in la arko ma rabaan buur yar dusheed oo la saaran laakiin uu rabo mujtamacoodaasi inay ku maamushaan qaab islaam inuu wasku arko ma rabo waayo waxaan loo rabin waxa weeyaan waa modal ka gedisan modalkoodii liberal democracy ama philosophical sidii la doonaha loo sharxo modalkay haysteen modal ka gedisan weeyaan basharkuna hadduu arko modal kale oo suurtagala iyo midhuhuu dhaliyay hadday arkaan oo ay soo baxaan mujtamac wada caqli qaba cidina ku waallayn cibaadadooda iska wata dantooda raacanaya dhaqaalooda iyo iqtisaadkooda fiicnaanaya isku xidhnaantooda ay wanaagsanta modal kaloo noocaasi hadduu soo baxo waxay imanaysaa shiftku inuu dunida yimaado dee waayo dadkii modal bay u baahnay in la yidhaaho waar waxan waa wax soconaya ha la qaato ama dadku inay aaminaan oo rumeeyaan taa ma yeelin in modaliska ay ogolaadaan dunida in modalla kale yimaadaan laakiin globalizationka dunida maanta ka socdaa waxa weeyaan annagaa iclaama albath اlmubaashir aqaafadeennu waa inay noqotaa the global aqaafada ah aragtideennuna waa inay noqotaa the global ta dunidao dhamme ay arkayso muwaasiinta wax ku qiyaasanana waa inay noqoto the global dunidao dhamme siday wax u arkayso educational philosophygu waa inuu noqdaa the global wax iyagaa wixii ka soo hor jeedaana ma aha annagu cadow nagu yihi ama waa caduwul insaaniya bay leeyihi waa bini aadamnimada wax ka soo hor jeeda markaa bini aadamka caalamku waa inuu isku raaca waxaas bini aadamnimadu ka soo hor in la in laga hor tago maca kulli daalik waxaan ku soo koobaya iyadoo aan markii horeba idiin tilmaamay mowduuca sidii loo dhigay si aan ahayn inaan uga warramoy waayo waxaan arkay sida loo dhigay inuu igu ballaadhanayo bashariyada iyo islaamka iyo mustaqbalkeeda haddaan sidaa sawir inugu ballaarhanayo si ka fudud baan rabay inaan u dhigo oo ah islaamku inuu xalkana yahay soona socdo aan cidina celin karaynin idan waxaan leeyahay islaamnimadaa xal dunida u ah maaha muslimka oo kaliya kama warramayo waa bashariyada meelay joogtaba islaamnima xal u ah waanu imanayaa shi'tum am abaytum diidda ah ogolaato ah wuu imanayaa idinku ha ka hadhina haddaba ilaahayna wuxuu leeyahy wain tatawallow ystabdil qowma hayrakum uma laa yakunu amhaalakum wallahu aclam bilahi towfiiq eh, jazahu اllah khayr sheekh mustafa muxaadaradaasi qayimka leh eh, ku saabsanayd mustaqbalka eh, islaamka iyo bashariyadda hadduu eba idmana middan afduubka ama globalizationka waxaa loo yaqaan waan geli doonaa qaybihii su-aalaha ayaan u galaynaa iyadoo ay jiraan ogeysiiso muhiima muxaadarada kadib si loo wada dhegaysto saa waxa uu leeyahay walaal ma lagu fasiri karaa xadiiskii aad ka hadashay ee tilmaamayey in diinta islaamku ay gaarayso inta waagu ka baryo ama ay qorax u soo baxdo dadkan muslimiinta ah ee dunida dacalladeeda u kala qaxay ee maanta cimaarad kasta laga heli karo qof islaam ah oo alla xusaya su-aasha taa ku larani waxa ay tahay xadiiska aad tidhi muslimiinta caalamka xukumaya ma hal mar bay xukumi doonaan mise tartiib tartiib ayay u qabsan doonaan ta waxaan idhi mustaqbalku dee waa odarasid ee cid sida wax u dhacaysa garanaysaa ma jirto waa saadaalin laakiin waxaa xaqiiqa oo nusuustu waxay sheegayso ah nihaayaadka inuu islaamkani guri kasta gaarhi doono weli guri walba muu gaadhin bicizi casiiz oo biduli daliil weli guri walba kuma gaadhin lakin waxaan leenahay wuu gaarhi doonaa marka waxaan rumaysnayaa xadiisku weli dhaboobin laakiin uu dhadhowya in sha allahu tacaala biidn illahi tacaala inuu dhaboobi doono tan ah ma tartiib tartiib buu u samaysmayaa waa sunna taasi ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayo ka zarcin akhraja shaطأh faaazara faاstaklada faاstawa yani ilahay wuxuu tilmaamayaa islaamka iyo siduu u koraya ama u kabacay inuu la mid yahay sidii inin beer lagu riday oo dabeetana bilqay oo dabeetana kor u soo baxay oo dabeetana tiir adag yeeshay oo dabeetana laameeyo farxiyey taarikhda caalamkana dee maynan araguun wax basharka dunida ku nooloo dhame mar qura iska wada qaataan wax waliba meelna way ka bilaabmaan waanay kobcaan koraan marka iyadii waxaan iskaga koobayaa ilaahay waa awooda inuu mar qura ka wada dhigo laakiin sunnada aan baranay ee aan filayno nin u soconayaana waxay u egtahay inuu waxani kobci doono un wallahu aclam midda ku saabsan macnaha ma lagu fasiri karaa dadkan usoo hijrooday ah. waayahay saa-iilkan waxau leeyahay iyadoo dhinaca su-aalaha dhibaato fara badan ay naga haysato waraaquhu ay aada u badan yihiin ilaa iyo maalmahanay soo noqnoqonayeen gabar islaameed baan rabaa inaan la baxsado ma ii bannaan tahay lacag beenaan qaataa ma xalaal baa su-aalaha ku saabsan arrimaha dadka waaweyn ma ka shaqayn karaa aniga naagtaydii waa kala degannahay dabcan su-aalaha noocaasi oo kale a waraaqahoodu halkaasay buuxaan ikhwatii horaan u sheegnay ama ku soo qora idinma cafin ama ku soo qora qiyaamaan idin haysanaa annagana waxaan idin leenahay insha allah u doonta muxaadarooyinkii hore ayay ku wada jiraan su-aalahan kale oo iyaga aan u aragnay muhiimadda waxaa ka mid a ah walaal cilmiga caafimaadka wax ka barta oo leh waxaan jeclaan lahaa in la ii yara iftiimiyo xadiiskii ninka yahuudiga ahaa uu weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ka hadlayey marka gabadha ama wiilku oo aabbihii ama hooyadii mid uu yaro ekaanayo xadiiskii ninka yahuudiga ahaa uu weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam buu yidhi marka gabadha ama wiilku u ekaado hooyadii ama aabbihii iyo marka uu wiil ama gabadh mid uu noqonayo su-aal noocaasoo kale ah waxaan jeclaan lahaa su-aalaa la weydiinaya inay mowduuca ku saabsanaadana ka hadlay masalada tan ku saabsan tibkan iyo sida uu noqonayo waa ku xawilayaa waxaad baadhaa kitaabka doctor maxamed cali baar khalq اlinsaani bayna اطib wاlqur'an waa kitaab aad kugu mufiida haddaad dakhtar tahay waxaanu ka warramayaa broseska dhammaantii ninka qorayna waa nin doctora caalam alislami dhakhaatiirta dunida ugu waaweyn zamaalad brayطaniya alaطibaa albrayطaniyiin zamaaladooda ka tirsan waana researcher baaxi weyn oo muslima in sha allah kitaabkiisa ugu noqo waad ka heli doontaa waxaad uga baahantay masalada ku saabsan oo dhan wallahu aclam eh, saa'ilkan waxa uu leeyahay sheekh mustafa si gaara su-aashan hal igu weydiiyo waxaan doonaya waddankii inaan tago oo aan reerkii kaxeeyo hase yeeshee wadaaddii waxay ugu xujaysay ilaa aad guri dhisto ma baxayo marka maxaan sameeyaa maadaama waddankiina aad ka timid oo ad igula tarin lahayd mal halkan mawduuca in la issu-aalaabay haydee talada meelaha inaynu ku faqnaabay haydee laakiin haddaan soo koobo waddanka aniga taladaydu waxay ahaan lahayd inta aydan guurin u fasax taga waddanka sida suuraddaa ka haysataan iyo suuraddu yahay baa aad u kala gedisan qofka bini aadamkiina meel aanu si fiican u garanayn in laguma qancin karo marka waynu guuraynaa waxa ka roon bay aniga iila muuqataa inaad soo eegtaan oo soo daraasaysaanoo soo aragtaan ama wa idinku qanci meel la degi kara inuu yahay kiraysato ah dhisato ah waxaad doontaanba sameeyo ama wa idinku qanci waaye mid kalena waxaan idiin sheegayaa dadka in badani waxay u fakeraysaa dadkii ma guuri karo ama meeshii maanan eh, intaan reerkii raray bay iska soo noqdeen anu waxaan idin leeyahay haddaad bil soo joogtaan laba bilood haddaad soo joogtaan waa faa'iido ilmaha aad geyso fasaxiisoo qura ka kaalay raris iyo wax kale saddex bilood labada bilooda fasaxa ilmaha aad geysaa laba midunbu kugu soo noqonaya isagoo qof diin kuu soo kororsadaya ama ugu yaraan isagoo qof mentaality soomaaliyeed sida ah inan soomaaliyeed ama inan soomaaliyeed isagoo ah oo caqliyada tolkii iyo dadkii iyo mujtamaciisu siday u fakeraan ugu yaraan garanaya maydan khasaarin haddaad sanad soo joogtaan haddaad lix bilood soo joogtaan haddaad laba sano joogtaan anu waxa idin fadhigay dhaantaa mid waliba mid waliba fadhigay dhaantaa haddaad guuri kari weydo fasaxyada ka dhigo kunkan dolara tikidhka ama laba labada kunoo dolara tikidhka aa goosanaysaana waxba ha la jeclaynina intaa ka helaysaanbaa ka badan waxaan rumaysnay qadiya tarbawiya ah environmentkaasi intuu idinku soo kordhinayo ayaa mar kasta ka badan kunkan iyo labada tan islaama hala dhoofiyo oo idinku dhoofa oo caruurta dhoofiya oo waxba ingiriiska iyo meelaha kan u fasax u fasax tuulooyinkiinni iyo meelihiinni wax badan oo advanjara oo fiican oo quruxlaba insha allahu tacaala soo arkaysaan waana qanci doontaan inaad degi kartaan cala waxaa soo baran doontaan inaad degtaan waxa ay u baahan tahay iminka khayaal baad iska dhaadhicinaysaa meeshaynu tegi doonaa laakiin markaad tagtaa unbaa problems badan iyo mashaakil badani kaa hor iman laakiin haddaad tagto oo soo noolaato soo egeegto soo noqoto waxaad soo baranaysaa at least xataa marka dambe aad go'aansato inaad guurto waxaad u baahan tahay wuxuu yihi iminka waxaa caqliga idinkaga wada jira khasaalad iyo kuukar iyo maxaa la yidhaahdaa washing machine iyo waxaas baa loo baahanya in lala tago laakiin sida kala karoone horta soo eega wallahu aclam jazahu allah khayran sheekh mustafa muxaadaradii intaasi ayay noogu eg tahay in sha allah